الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد إلهي سبحانه وتعالى ayaan ugu mahadinayaa kulankan ilaahay subxaanah watacaala u inoo suurtageliyey masjidka magaalada moos inaan kula kulmo walaalaha jaaliyadda magaaladan maanta ilaahay fadligiis waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryayaa kulankeena inuu ka dhigo kulan barakeysan ilaahayna subxaanah wa tacaala naxariistiisa uu ilaahay subxaanah wa tacaala kusoo dejiyo waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryayaa inuu carabkayga qalbiga ku sugo kelimada xaqa ah ilaahayna subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala uu idinkana dhegihiina iyo qalbigiinaba u furo nagana dhigo kuwa hadalka dhegeysta kiisa wanaagsanna raaca aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana ulaa'ika aladina hadaahum allah wa ulaaika hum ulul albaab intaa kadib walaalayaal kelimadeyda insha allahu tacaala waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala isugu dardaarmaynaa dardaarankii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu dardaarmay kitaabkiisa kariimka ah alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay acuudu billahi min ashayطaani اrajiim وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واkhfid lahmaa janaaxa اdul min alraxma wqul rabi irxamhmaa kamaa rabayaanii sagiiraa rabkum aclamu bima fi nufuusikum in takunuu saalixiin in takunuu saalixiina fainahu kana lilawaabiina gafuuraa وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر inahu kana bicibaadihi khabiira basiira wlaa taqtuluu أwlaadakum khashyata imlaaqin naxnu narzuquhum waإiyaakum ina qatlahum kana khiطأa kabiira wlaa taqrabu الzina inahu kana faaxishatan وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فتلقى في جهنم ملوما madxuura ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah walaalayaal wuxuu ka dhigay hanuun wuxuu ka dhigay nidaam dhamaystiran oo ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay system adduunka bani aadamku inta uu ku nool yahay wax walba oo noloshiisa ku saabsan inuu ka heli karo bani aadamkuna wuxuu ka kooban yahay laba qaybood buu ilaahay ka abuuray asalkiisa ilaahay subxaanahu watacaala laba qaybood buu ka abuuray qaybi waa dhoobo waa dhulka qaybina waa ruuxdii ilaahay uu ku afuufay khalaqahu min tiin huma nafaka fiihi min ruuxi khalaqa alinsana min tiin jacala naslahu min sulaalati min tiin huma nafaka fiihi ruux labada qaybood buu ka kooban yahay labada qaybood uu ka kooban yahay waxay u baahnaayeen ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkan buu ugu soo dejiyey siduu ku heli lahaa bani aadamku ugu noolaan lahaa labadaa qaybood qeybtaa dhoobada ahi jirka ayaa ka jooga waxaa qeybtaas muuqaalkeedu yahay waa jirkeenna jirkeenna muuqda jirkaas dhulka laga abuuray wuxuu ku nool yahay wixii dhulka ka soo baxa miraha dhulka ka soo baxaya ee rubabku soo saaray ayuu cunaayo quutaa ama xoolaha ilaahay dhulka ku abuuray ama wixii baddiisa ka soo baxay ayuu quutaa oo ku noolaada quudkiisu taas way haddii kale u dhiman u baabiye ruuxduna allihii subxaanahu watacaala ruuxda ku afuufay dikrigiisa ayay ku noolaataa bani aadamka laba yahay labadu waa inay isu dheeli tiray waa in ruuxdiisuna ay heshaa waxay quudan lahayd jirkiisuna waa inuu helaa quudan lahay haddii uu jirka keliya quudiyo oo ruuxdii aan la quudin ruuxdii way dhimanaysa haddii ruuxdii keliya lagu gaabiyo jirkii aan la quudinna jirka waa tabaniyo beliya waa dhimanaya labadaba in la wado waayo labadaasu ku socdaa marka bani aadam labadiiba siduu ku heli lahaa iyo meeshuu ka heli lahaa iyo qaabku ugu noolaan lahaa baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkaasuu ilaahay usoo dejiyey suuraddan suuratu lisraa awalkeeda aayadaha u horeeyaha buu ilaahay ku tilmaamay oo qur-aanka kariimka ahi inuu ku hanuuninayo insaankan wadada ugu toosan wax walba ina hada alqur'ana yahdii lilatii hiya aqwam wadada ugu toosan oo ugu wanaagsan oo ugu fiican ya oo ugu faa-iido badan ya oo uu raaci lahaabuu tusinayaa kuga ku hanuuninayaa yahdii wuxuu ku hanuuninayaa lilatii hiya aqwam dhinac kasta noloshiisa noloshiisa cibaadada noloshiisa dhaqaalaha noloshiisa faamilka noloshiisa siyaasadda noloshiisa dhaqanka noloshiisa shaqada dhinac walba waxa ugu wanaagsan lilatii hiya aqwam ayuu ilaahay subxana wa tacaala ku hanuuninayaa oo qur-aankan xambaarsan yahay suuradda horteedu ilahay ku tilmaamay aayadahan haddaan akrina marka culimada qaarkood waxay ku tilmaamaan alwasaaya dahabiya waa dardaarano dahabka oo kaleeta ah. laakiin dahabka wula ka qiimo badan yihiin dahabka in lagu qiyaasa ma maxaa dhacay waa kalaamka ilaahay waa hanuun waa nuur waa iftiin ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadahaas aan hadda wada akrinay walaalayaa ee suurat lisraa ku jira ilaahay subxaanahu wa watacaala bani aadamkan waxa ugu wanaagsan ee noloshiisa adduun iyo aakhira ay ku hagaagi karto diin iyo adduunye ay ku toosi karto baa ilaahay subxaanahu wa watacaala ku bayaaniyey aayaddu waxay ka hadleen cibaadadii ilaahay subxaana wa tacala ku bilaabo waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah asaas kula shay asaaska sacaadada anlaa tacbuduu ilaa iyaahu rabbigii subxaanahu watacaala ku abuuray inaad addoon u noqoto oo u hoggaansanto oo aadan u shariik yeelin taasuu ilaahay amray addoomihiisa xaqa uu ku leeyahay ee uu amraya ugu horeeya isagaa abuurtay cid kale ma abuurin ya cid kaloo la wadaagtaa ma jirto haddii uu isagu khalqiga iyo mulkiga isagu leeyahay amarkana isagaa leh in la yidhaahdo khalqigaad leedahay mulkigana waad leedahay laakiin amarka ma lihid cadaalad maaha saas darteed buu shirkigu dulmi uu yahay ina shirka la dulmun cadiim dulmi weyn weyn hadaa rabbigii ku abuurtay ayuu addoonkaasu inta diido buu makhluuqaad kale buu ilaah ka dhiganaya oo caabudaya dulmiga ka weyne taas maxay tahay dulmiga ka weyne maxay tahay inaad rabbigii subxaanahu watacaala ku abuuray ee kuleh ee adduunkan iyo kownkan milkigiisa leh isagu ee loo noqonayo ee aada u noqonayso aadan ka maarmi karin allahu aladii khalaqakum huma razaqakum huma yumiitukum huma yuxyiikum intaas afartaa ma ilaah kale oo aad idiin samaynaya ayaa jira ya ma jiro seed marka ilaahay subxana watacala idaan ahayn caabudaysa ugu hogaansamaysan cibaadadooda waa hogaansanta adiga yaa u hogaansanta isweydiin adiga yaa u hogaansanta dadka qaar waxay u hogaansan yihiin ilaahay wuxuu ilaahay faro bay samaynayaan waa addoomihii ilaahay saasaa lagu yaqaan dadka qaar waxay u hogaansan yihiin shaydaan shaydaanku muxuu amraya ya wamaa yaciduhum shaytaanu ilaa guruura been iyo hoojid iyo khiyaano iyo hodid buu shaydaanku ku wadaa wax ma jiro maxay uga hogaansameen siay u caabudeen isagay u hogaansan yihiinu jaahiliyadii wuxuu yihi xoolaha qaar dhegta ka gooye qaar safkadura qaar sidan yeela qaar raggu ha cunaan qaar dumarku yay cunin qaar hilibkiisaad cuni kartaa qaar maya baruurtiisa eh, ha cunina qaarba waxbuu u amr ya dharkiisay u qaadan lahaayeen buu u amr markaasay u hogaansameen markaasay kacbada waxay ku dawaafi jireen iyagoo qaawan oo haweeneedu ay qaawan tahay sudhuq tahay ninku sudhuq yahay ya oo cawrada gacanta saa u saarayso wax kale aan qomin cibaado uga dhigay oo ilahay subxana wa taala yaa bani aadama war ilma aadam laa yaftinanakum shayطaan kama akraja abawaykum min aljanati yanzicu canhuma libaasahuma liyuriyahumaa saw-aatihima inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum aabahen aadam iyo hooyadeen dharka yaa ka siibay shaytaan yanzicu canhumaa libaasahumaa yay idinla tahay maanta inuu dharka dadka ka siibayo dadka qaabona arkaysa ama maaragtay sida kale to ya qof baa wuxuu qaadanayaa waxay yidhaahdeen allihii qaadirka ahaayo amarkaagu weynaayo badanaa kuwii akhniyada ahaa baa cusub oo kun dolar toban kun oo dollar jooga intu soo qaado buu halkaa ka daloolinaya markaasu halkaas ka daloolinaya markaasu halkaas ka daloolinaya toban kun oo dollar buu kasoo bixiyey ten thousand dollar <laughs> haddaanu shaydaan ahayn muxuu yahaa shaydaanka waa halkaa halkaa dalooli a aamuranahum walayubatikuna aadaana alancaam wala aamuranahum falayugayiruna khalqa allah waxaa arkaysaa carabkaa la daloolin jirkii baa la leehin islaantii halkaanay feero iska marinaysaa hawi dhabanada maxaa dhacay shee wuxuu leey dhalinyaranimo buu keenayaa buu leeyahy dhalinyaranimo ya ya say u labisan lahaayeen say dharka u gashan lahaayeen say timaha u shallaysan lahaayeen mar way taagi mar way jejeedi mar way wada xiiri mar dhoor buu samaysan dhoor ba waagii hore soomaaliya waxaa oran jiray dhoor waa cusub baa soomaaliya waagii hore qadiima waxaa ka jiri jiray wiilasha baadiyaha dhoor baa loo samayn jira dhoor dhoor waxaa la dhihi jiray wiilka meelahaasoo dhan inta laga xiro halkaa xoogaa baa loogu reebi maanta bacda khamsiin sano konton sano lixdan sano kadib waaba model baa la yihi model intaanoo dhana laga hooli halkaana loogu reebi maxaa dhacay waxay gaaladii qaar baa saa samaynaysa iyaguna dukaamaa loo furtay meelaa loo furay war wax cusub baa wax wax shaydaan weligii samay jira ya nebiguna calayhi salaatu wasalaam markii waagaasuu arkay wuxuu ku yiri ya utruk kullahu yah aw axliq kullahu ama timahan ilaahay ku siiyey hagaaji oo qurxi oo hagaaji oo oo necmayso ku necmayso oo wada daysaba ya haddii kale iska xir kulligoodba laakiin qaar baan dayn qaar baan yani dhaafi halkaanan koox ku reebi kooxna halkan kooxna halkan kooxna halkan toobin miyaa laii samey ya timihii miyaa la toobay marka cala kulli xaal waxaan ka wadaa hadda arinkaas yani jaanigu isaga soo galay muxaadaradeeda ma ahayn timaha lakin waa tusaale dharkii baa ila galay ya dharkii buu ka kare karkar wuu qaawinayaa ya shaytaan baa marka cibaadadu sideedaba cibaadadu macnaheeda waxa weeye hoggaansan weeye marka shayga haddaa u hoggaansanto waad caabudday ya hadduu ka waxaas samay waxaasna aad samaynin oo aad u hoggaansanto waad caabuday saas weye macnaheedu maaha shaydaanka intaad hor fadhiisatay baad u oo u tukatay ma aha macnaheed alam achad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayطaana inahu lakum caduwu mubiin wa an icbuduunii hada siraatu mustaqiim idan laba cibaadaa jira cibaadat llahi wa cibaadat shayaan dabcda aayaddu sheegaysa laa tacbudu shayaan shayaan waa nahy ha caabudina an icbuduunii aniga icaabuda mawla cibaado waa hogaansan daa ilahay u hogaansanto addoon ilaahay baa ta haddaa shaydaanka u hogaansanto addoon shaydaan baa noqonay walciyaadu billah oo cadowgaagi weliba ah laa tacbudu shaytaan maxaa dha inahu lakum caduwun mubiin inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi asaciir war wuxuu dadka raaca iyo xisbigiisa ugu yeerayaa jahanamo inuu ku guro wuu dhaartay dhaar buu dhamanay jahannama ayaan ku guraya dhammaantood laaxtarikana duriyatahu ajmaciin sanka ayaan ka daloolin buu yiri sanka ya faruuryahan ka xiri faruurya xir faruuryahan ka xiranaya waa hogaansanaya anaa hogaansan marka ilaahay subxaana watacaala marka u horeysa arrinkaas buu nagu hanuuniya waa ahlan sacaadada ujeedo ka addoon ilaahay noqo wey qadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyah ay kasoo aragtaan isaga amarkiisa raac oo amarka see ku raacaysaa wax allaale wixii noloshaada ku saabsan qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabi اlcaalamiin la shariika lahu wabidalika umirtu wa ana awl muslim noloshayda cibaadadayda lebiskayga waxquudkayga shaqadayda waxaan cunayo waxaan ku noolaanayo geeridayda noloshayda kulligeed ilaahay khaalis uma wixii ilaahay amro ma raaci wixii ilaahay iga reeb waan ka hari sidaas way horta qodobka taasaa horta ugu weyn oo ilaahay subxana wa tacaala wasiyada koowaad waana dardaaranka koowaad ee bani aadamka ugu muhiimsan dardaaranka labaad ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu siiyey waalidinka waalidin labadii ku dhalay waana cadaalad oo ilaahay hadduu ku abuuray sababyuu kaaga dhigay abuurkaaga sabab buu u yahay sababtaasu waa aabbaha iyo hooya isutagooda iyo kulankooda baa adigu ka dhex qalatay idan khalqigaagu labadaas ruux baa u sabab ahaa labadiibuu marka ilaahay xaqooda ku xejiyey xaqu lkhalqi ilahay baa iska sababtii abuurkaagana iyagaa lahaa labadooda lahaa waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wabilwaalidayn ixsaanan saasuu ugu xejiyey marka qur-aanka dhanna saasuu ilaahay ugu xejiyey waalidiinta marka xaqa ilaahay kugu leeyahay oo uu hogaansankiisa waxaa ku aqa labada waalid ku dhahay marka iyagii xaqoodii buu fahfaahiyay ilaahay subxaanahu ima yablugana cindaka اlkibra axaduhmaa aw kilaahumaa day noqdaan oo midkood ama labadooduba falaa taqul lahumaa uffin hadal ay ka hadaan ha ku oran hadal ceeb oo kaleeta ha ku oran hadal celin oo kaleeta ha ku oran yaa hadal inaad yacni aada nacayso uffintaaso waxaa weye waxaad nacayso waxaad diideyso ha ku oran waxdiidma aadka maa qasab inaad kelimada uf keliya tiraahdo laakin hadalla mida ah baad oran kartaa oh, maya ma saas ma waxyaalo kaleeto lamid aad ah, dhigi kartaa walaa taqul lahuma uf ko hadalkaas kaamay mudnaan maxaa dhacay wujuudkaaga iyo jiritaankaagaba sabab bay u ahaayeen ya ko walaa tanharhumaa ha canaanan dadka kalead cananan kartaa dadka kalead hadal gulguula ku oran kartaa xaaskaaga iyo ilmahaaga iyo saaxiibadaa iyo raggaa dadkaa wada shaqaysataan iyo shariigaaga iyo dadka kaleeto aada aragto iyo dadkaasaad ku oran kartaa hadal iyaga naari kuma oran kartid wax gulguul ah wax canaan ah wax hadal kor u qaadid ah kuma dhihi kartid iyaga walaa tanha ufil way ku filnayd laakin ilahay waa sii takiidinay oo adkaynay walaa tanharu intaa keliya ma adkayn saddexaad buu ilahay haddana ku laray oo waqul lahumaa qawla macruufa hadda way ku filnayd in lagu yidhaahdo ha caayin ama ha canaanan ama hadal ay kahdaan ha ku oranin macnaha intaa haddii lagu yihi khalaas wey hadal wanaagsan un ku dheh wey maya waqul lahuma qawlan kariiman bal haddaad bal la hadlaysaba hadalba haddaad xaggooda ula jeesato waa inuu hadal macaan oo wanaagsan oo qabow oo dabacsan oo qurux badan waa inuu yahay mid kale lagaa aqbali male dhalinyaro maqlaysa waalidki ya xaqiisa laa taqul lahuma walaa tanharhuma waqul lahuma qawla kariiman qawlkaniim hadda waayadan dambe waxaa soo baxaya yani dhalinyaro badan oo waalidka siday ula hadlayaan subxaan allah aada moodeyso isagu inuu dhalay maba ahaayo kan inuu dhalay ya isagaaba waalidkii ah isagaa wax canaananaya isagaa qaylinaya isagaa codkiisu kor jiraa isagaa maaragtay hadal kor u qaadaya subxaana allah war mawaada naftaada ubiqahayd xaggee wax kaa mareen waalidkuna waa inay ku tarbiyeeyaan oo iyagu waalidkooda say u yihiin yaa ubadkoodana u noqonaya adigu saa waalidka u tahay ubadkaa noqonaya aljazau min jinsi alcamal hal jazau lixsaan ila lixsaan ya ninki biru abaakum tabirukum abnaukum yani ah, waalidkiina idinku baari u noqda si ilmihiinu idinkana baari idinku noqdaan marka taasna wuu ku xejiye waqul lahumaa qawla kariima wakfid lahumaa janaaxa dulli min araxma ah, waa wasiye afraad oo ilaahay uu ku farayo oo waalidiinta ku saabsan garabkaaga u raare cibaade yani macnaheedu waxa weeye u dabacsanow ya labada habeennimo hadday hooyadaa kusoo kaciso labada habeennimo soo kac guriga ka soo kac kaale supermarketka ama dukaanka alaab iga soo qaad ama meel heblaayo tag cala tuul orod baad ku tiraysaa adoo weliba jecel inaad samayso inina hooyadaa ku tiri ama abaa u ku yiri ya khafid lahuma janaaxa dulli raxma garabkaagu raaracsay dhulka u yaalla say doonaan u fuuli karaan say doonaan u amri karaan oo say doonaan u adeegsan karaan say doonaan odhan karaan ya hora soco haye way soo noqo haye waayo sii soco way way soo noqo hay toba toban jeer hadday ku tirahaado min xaqa xaq bay u hooyada haba xaq buu leeyahy adiga oo ku macaansanaya oo ku faraxsan waa inaad oqolaato maxaa laha haddii kaleeto dee garabkaagu dhulka ma yaala garabkaagu waa taagan yahay ya garabkaagu waa taagan yahay dhulka ma yaala hoos ma jiro ilan waxu le khfid lahuma jinaaxa duli min araxma naxariis adoo muujina siyada shanaad waa qul rabbi irxamhuma kama rabbayani intaa markaad intaa markaad la timaado ayaad haddana u ducaynaysaa habeen iyo maalin habeen iyo maalin haddana u ducaynaysaa salaad walba markaad tukato rabbi irxamhumaa ilaahu labadoodaba u naxariiso kamaa rabbayaanii sagiiraa siday iisoo tarbiyayeen anoo yar yaraantaadi ma ogide dhib baa lagaa soo mara dhib badanaa lagaa soo maray adigoo dhan waxaad ahayd imtixaan miilan ya wasakh miiran dhib miiran culays miiran wax aad tarta lama arko wasakhdaa lagaa dhiqi maanta dhan baa dabada lagaa hawa cuntadii baa lagu siin caanihii baa lagu siin waa lagu seexin waa lagu daaweyn waa lagu jiifin waa lagu ilaalin waa laga dabada lagaa wada intaasoo sano adoda lagaa wadaa hadda waxaa lagu leeyahay hal mar ya qur rabbi raxamhuma kama rabaysa u duceybes u eh? ilaahay u naxariiso siday intaa iisoo wadin laakiin dadku waa hilmaamayaan dhalinyarada waa ilaawayaan dadku waa hilmaamayaan waalidkan waxa uu ka soo maray ay ilaawayaan ila ilaahu maha abaal abaal dhacuna ma fiicna intaas ayadaas ilaahay subxaana watacaala xaqii ilaahay iyo xaqii waalidiinta ah, ayuu ku jaaday maxaa ka wanaagsan quruxda xuquuqdii ku xigtay buu ilaahay subxaanahu watacaala ku xijiyey qaraabadii ilmahaagii dadka kale kugu soo xeelo waay ya ilmahaagii iyo qaraabada ya ilmahaagana ilaali oo hadili oo adoo ka cabsanaya fakri iyo waxwaa iyo dhibaataha u geysa hadday dil toosa noqoto iyo hadday dil dalbood noqoto qaraabadiina xaqeeda gaarsiiye miskiinka xaqiisa sii ficil kheyrka samay waati da lqurba xaqahu xaq buu leeyay ma maaha xaq wey xiriirintiisii waxsiintiisii haddii maaragtay aad e, e, xoola leedahay ama wax leedahay inaad maaragtay xiriiriso ood gaarsiiso ya haddii qaarkood zakadii aada siinayso ilaa akhirihi miskiinkana wa aatayna alqurba xaqa wlmiskiina wabna sabiili zakadii baa ilaahay wax ka siiyey labadoodaba miskiinka iyo iyo kuwaanba ay soo gelayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga digay xaqa xoolaha ilaahayna siiyey ya inaan ku bixino wixii xaq ah oo wanaagsan oo waxna taray laakiin aanaan baylahin xoogaha oo mubadiriin anan mubadirkuna waa ikhwaana shayaaiin walaala shaydaanku walaala layihi ya xoolaha baabi'iya oo meel xaaraana ku baabi'iya ya xaaraan wax ah ku baabi'inaya ya ha noqoto sigaar ha noqoto khamri ha noqoto qaad ha noqoto zino ha noqoto baarar ha noqoto wax kale wixii xaaraanah oo dhan oo lagu bixiyo waa nin qofkaas waa ikhwaan shaydaan shaydaanku walaal leeyahay saaxiibihi walaal leeyahay shirikate oo xaaraanta ku bixiyo shaydaanku walaal ku leeyahay oo ku gargaar oo ku garab galay oo wax ka faafiyey ya wixiisiibu wax ka faafiyey ya oon internetka ayaa kamid ah waxyaalaha shaydaanku soo afuufayo ya oo xun oo la faafinayo ama ha noqdo internetka ha noqdo eh, facebook ama ha noqdo social media ama ha noqdo youtube ama ha noqdo snapchat ama ha noqdo instagram iyo kada kada kada waxyaalahaas badan oo dhan oo social media isticmaalayo oo xumaan lagu faafiyo adiguna shaydaanka acwaantiisa iyo saaxiibadiis iyo shaqaalihiisa iyo maaragtay distributoriskiisa kuwa wax qaybiya ee shaydaanka mashruucyadiisa fidiya ayaad ka mid noqonaysaa cidha qaawan aad qaybiso safarka qaawan aad qaybiso alaabta xun aad qaybiso sheekada beenta aad faafiso wixii xun oo aad sii sheergarayso waxaasoo dhan adiguna waxaad ka qayb qaadaysa ikhwaana shayaadiinka aad ka mid tahay iyo saaxiibadiis baad ka mid tahay col hala noqone col baan nahay shaydaanka col baan nahay ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa cadow buu nooyahay cadowgaaga seebaad wixiisa ufaafin karta seebaad wixiisa adiga usii sheer garan karta ka qayb bay ka tahay e, arrimahaas dhalinyaradu aada ha uga digtoonaadaan ee faafinaya beenta shaacaadka xumaanta ya waxaa kamid a yani yani e, meelo badan oo aada og tahay xumaan in lagu hayo ya oo ama youtube ha noqoto ama facebook ha noqoto ya oo muslimka in laisku diro dadka in laysku diro xumaanta in la faafiyo beenta in la faafiyo ya waxa xun ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu hebel wa soo sawir qaawan buu soo dhigay hebel buu soo dhigay heblaayuu soo dhigay heblaayo filim baa laga duubay hebel waxaasaa laga sheegay hebel saasaa la yiri hebel qowl hebel iyo hebel saasaa la yiri hebel iyo hebel saasaa la yiri waxaasa waxay ka buuxaan facebookyada iyo social mediada iyo youtubeyada iyo waxaasoo dhan way ka buuxaan sida kuwa kaleto oo qaawanaanta iyo xumaanta iyo khamriga iyo zinada iyo qaybinteeda iyaguna ka shaqeeya yana way ka buuxaan kuwa ka buuxinaya qabyaalada iyo dadka isnacidooda iyo cayda iyo ishaacaadka iyo dadka muslimiinta inay dhibka sheegaan rag iyo dumar iyaguna waa ka buuxaan hadda adigana meesha usoo fadhiisato oo u gasho oo maaragtay u sheergarayso oo u qaybiso wallaahi yowma alqiyaama adigana waa laguu soo taagaya waxaadan waxba ka ogeyn oo waxba aadan ka garanayn ayaa adigana yowm alqiyama lagu soo taagaya dad baa waxay isaga maleeyeen social media oo lagu ciyaara waa lagu madadaashaa war meesha madadaala ma taalla naar iyo janna taalla meesha ama wax wanaagsan oo khayr ah ka qayb qaado haddaana ahayn soo maha ka xir ka gaabso laa tadkul idaa nahaytukum min amrin fantahu ka joog ha qaybin ha ka qaybgelin ha xaadirin ha dhegaysan ha faafin haddii kale wallahi khatar baad ku jirtaan saacadaha meesha aada ku bixisana khatar weyn baad ku jirtaa yowma alqiyaama aakhiradaadi baad ku khamaanaysaa kol aakhiradiisa ku khamaanaana ma jiro oo dan kale leh aakhiradiis dan ka marka shaydaanka ina almubadiriina kanuu ikhwana shayaaiin wa kana shayطaanu lirabihi kafuura laga digtoonaado markaa walaalayaal dadkii xuquuqdooda masaakiin qaraabadii iyo fuqaradii iyo agoontii ya xaqoodii buu ilaahay subxaana tacaala akiday awoodooda akiday kadibna aayadda waxay u timi macaamilka macaamilka oo laba arin ay asaas u tahay midi waxa weeye ballanta midna waxa weeye ammaanada ballamaha waxaa soo gelaya wax kasta oo heshiisa oo aada gashay wa awfuu bilcahdi ina alcahda kana mas-uula ya kumunka hadduu kuu yeero oo ku yihahdo gurigaanaan ku siiyey gurigaan baan siiyey shirkad baa kuu yeertay agreement bay kula saaxiixday heshiis qoran oo ah gurigaa kiradiisa waxa loo isticmaali karo cidda isticmaali karta qaabka loo isticmaalayo xaqa adigu aada leedahay oo aada uga faa'iidaysanayso xaqa iyagu ay leeyihiin oo aadan samayn karin iyaga idin la-aantood waa kala saxiixanaysaa adna waad saxiixi iyana waa saxiixaya dowladdaada maamulkaaga soomaali heshiis buu kula gelaya warqad buu ku siinaya basboor buu ku siinaya nidaam buu ku siinaya xaq xuquuq buu ku siinaya heshiis buu kula gelaya waxaas iyo waxaasaad sameynaysaa waxaas iyo waxaas ma samayn kartid waa ballan ba ballan baad dawlad kalaa tagtay sida norway ama sweden ama wadan kale ama adduun kalaa tagtay ama mare heshiis baad visa wadan kaleeto u qaadatay waxaad u baahan tahay china inaad alaab ka soo gadato inaad business u tagto inaad tijaaro u tagto heshiis bay kula gelayaan waay ku dhulkayga miyaa rabtaa inaad timaado ha oo tijaaro ka samayso ha oo alaab ka iibsato ha oo adna alaabtaas aad kusii intifaacdaa waayo waa kala faa'idaysanaynaa dhib ma dalku gal baan ku siinaynaa dalka yaga saasaad kusoo geli kartaa haddaad soo gasho waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas waajib kugu ah annagana waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas waajib nagu ah waayahay baa tidhi waad ogolaatay waad saxiixaysaa waxaas oo dhami waa ballamo cuquud ilaahayna wuxuu ya ayuha aladiina aamanuu suurad buu ku bilaabay weyn suuradaha qur-aanka ugu waaweyna suurat lmaa ee ilaahay xuquuqda uu ku bayaaniyey yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud awfuu maxay tahay wafeye awfiye maxay maxaan oofinaa rabbi ballamaha iyo heshiisyada adka aw hubiyo oo hadduu qofkaas eh, heshiiska aan la galay ama ballanta aan la galay cadow ii yahayna gaal mushrik weeye cadowna waaye walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa taatu may cadaawad idinka dhexaysaa kuma ogolaanayso inaad oofin weydo heshiiska alla gashay haddii kale heshiiska ka baxa meel cad uga baxa waxaad tirahdaa ogow oh, heshiiskii aan wada galnay ya aniga maanta kabacdina iguma yimaado waan ka baxay waa haddaad ka baqsayso inuu khiyaamo ama wax kale kuqusay wa imaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa maxaa dhacay ina allaha laa yuxibu alkhaainiin cinday doonaan ha noqdaane ilahay khaa'iniinta ma jecla oo ballamaha khiyaana oo ka baxa ma jecla in allaha laa yuxibu alkhaainiin aayad kale qur-aan ina allaha laa yahdi kayda alkhaa'iniin dhagartooda ilaahay ma hanuuniyo mana waafajiyo iyo wanaag ma waafajiyo qof khaaina intuu doono ha noqdo muslim ha noqdo gaal ha noqdo khaain buu yii ruux qiin ya aayad kale ilahay nabiga alayhi salaatu wasalaam isaga oo ku adkaynayo walaa takun lilkhaainiina khasiima ha u doodin baa qof khaain aad ogtahay inuu xaqiya ya khaain looma doodo qarayaabadaada hadduu yahay walaalkaa hadduu yahay saaxiibkaa hadduu yahay qabiilkaaga hadduu yahay aad og tahay inuu naftiisana khiyaanayo dadkana khiyaanayo ma u doodi karti ma difaaci karti ah, ayado adag buu ilahay qaanuun adag buu ilahay ka dhigay nidaam adag ha antum haaulaai jaadaltum canhum fi lxayaati dunya waa goodiga ugu daran war maanta waa idinkan adduunka ku difaacay faman yujaadil llaha canhum yowma alqiyaamati am man yakunu calayhim ya yaa maxaami unoqonaya yowmaalqiyaama bal waay adi maanta adduunka maxaami unoqotay looyara unoqotay waa difaacday ya kii reerkaaga ahaa kii qaraabadaada ahaa kii qabiilkaaga ahaa kii adeerka ahaa oo tuugga ahaa waa difaacday ya oo qaatilka ahaa waa difaacday maanta waad qarisay maradaad saartay yaa berito baa layiri ilaahay bal waay maanta waa udoodeen adduunka ha antum haaulaai jaadaltum canhum fi lxayaati dunya adduunka waad u doodeene faman yujaadil llaha canhum yowma alqiyaama yawal qiyama markuu ilahay soo taago oo cid wax awoodi kartaa aanay jirin oo hadli kartaa yaa u doodaayey yad ma dood ma dhihi kartaa anaa u dooday wallahi ma ku dhici ma ku dhacdid hataa mana lagu ogola hata mana gaari kartid maxaad marka naftaada u dhibi ood ula geliy adugu meeshuu dembigiisa la gelayo ya dembigiisa madaa la galay madaa la wadaaga maya saas darteed buu ilaahay ballamaha in la adkeeyo wa awfuu bilcahdi ina alcahda kana mas'uula iyo amaanada macaamalka wa awfuu lkayla ida kiltum wazinuu bilqistaasi lmustaqiim dalika khayru waaxsanu tawiila haddaad dadka la macaamilaysaan macaamil cadaalad ah oo toosan oo straight ah kula dhaqmo oo miisaanka wax soo haddee la tirin miisaan xaqaaga qaado yani xaqiisa sii lacagtii baad qaadatay alaabtiisa sii alaabtii baad qaadatay lacagtiisa sii mid walba xaqiisa ha qaato wax xaqaaga ka dhibanna ha qaado wax xaqaaga aada kaga darsato qofka kala ha qaadin sidina bilqistaas almustaqiim waaqiimu lwasna walaa tuksiru lmiisaan hadhaca ilaahay subxana wa taala dhulka miisaankaas ku taagay iyo cadaaladaas bay ku dhisan tahay haddii kale waa dheelin lahayd ya miisaanka iyo cadaaladaas bay qoraxda ku socotaa oo dayaxu ku socdaa oo xidigu kusoo baxaya oo maalintu ku imanaysaa oo habeenku ku imanaya oo dhulkii maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu siiyey noloshaa oo hawadii ay ku socotaa oo roob ku socdaan oo badiyo beriga lagu marayaa cadaaladaas ilaahay uu ku kala waday nidaamkaas aan kale aan dheelinayn ya oo iswaafaqsan oo xaqa ah xaqa ah oo ilahay ku taagay bay ku socotaa adduunka haddii kale fasahaadi lahay way burburi lahayd haddii kale inaguna hayaynaan burburkaas keenin bu leeyahay alla subxaana watacaala amilka wanaagsan aan ku socono wuxuu ilahay subxana wataala kusocono kibirka <clears throat> walaa tamshi fi lardi maraxan taasuna waa cidibta ku ilahay xuquuqdii ka hadlo cibaadadii ka hadlay oo macaamilka ka hadlay ayaa edabta marka aada dhulka u marayso ama dadka kula dhaqmaysona edabteedii baa la baa la siiyey hanuunka dhulka ilaahay kibir ha ku mari waxaad ku kibirtaa maba yaallaan maxaa dhacay maba kuuqan dhulka ma daloolin kartaa ma xoog baad leedahay tubanaad leedahay dhulka ku dalooliso ya maadi kibir u soconayo dhulka isqaadqaaday ya aad baa markaysaa dhalinyaro dhulka madooni inuu xanuunsan yahay oo dhulka lacagtaba dhigi karin saas adagaad maya tartiib sa dhulka ilaahay tartiib usoc tawaadic maxaa dhacay tabar iyo xoog aad ku kibirto malihid ya kibirka ilaahay subxana wa taala keliya iska kibriyaau lilah marka dhulkana ma daroorin kartid buu ku yiri ilahay buurahana ma gaari kartid dara ya waxaas yar ee daciifkaa ah iyo miskiinkaa ah ya ee dabayl yar hadday timaado xaggay ka tuurayso marka miskiinyo ha kibir kibir ka dhulkana ma daloolin kartid buurahana ma gaartid lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuula ilaahay subxaanahu watacaala waxaas arrimahaas uuna farayo waa xikmad iyo hanuun dalika mima awxaa ilayka rabuka min alxikm saas bay macne marka fasiraad u tahay aayadda suuradda horaankeeda uu ilaahay yiri ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam intaa haddii lagu dhaqmo noloshu nolol wanaagsan bay noqonaysaa cadaalad baa loo dhaqma labada isqaba cadaalad bay u wada dhaqmi haweenaydu ninkeeda kuma xadgudbayso ninku xaaskiisa kuma xadgudbayo caruurtiisa kuma xadgudbayo caruurtu waalidiinta kuma xadgudbayaan xaqoodii ma dhaafayaan miskiinkii iyo qaraabadii iyo laguma xadgudbayo miskiinkii iyo qaraabadii ma xadgudbayo xaqiisiiboo heli maujeedaan ya dadkii oo dhan macaamil bay ku dhaqmayaan cadaalad ah ya adigu mid dhow iyo mid fogba cadaalad baad kula dhaqmaysaa ballamihii baad oofinaysaa ilaahay subxaanahu watacaala rabbigaabaad u hoggaansan tahay oo ku amray arrimahan adiga noloshaadiiba waxay u tahay caafimaad caafimaad u tahay marka walaalayaal waxaan isu dardaarmaynaa inaan hanuunka ilaahay subxaanahu watacaala aan qaado kitaabka ilaahay aan ku dheganaan ummaddan islaamka ah iyo adduunka oo dhan ayaa wuxuu u baahan yahay kitaabkan baahan yahay daawana kitaabkan baa u ah xalla isagaa u ah xal kaleetana ma jirayo markii ay soo wareerto bashariyad iyo bani aadam markay soo wareeraan oo soo baaba-aan yaa aakhirka halkaa laysugu dhiman doonaa kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ciddii raacda way ku liibaanaysaa way ku liibaani way ku macaansan ciddii dhabarka u jeedisana shaqinimay ka qaadi iyo dhibaato khaasatan dadka muslimiinta ah ee rumeeyey ee kitaabkan aaminsan ee haddana aan ku camal fali ee haddana aan ku dhaqmihay ee haddana aan dhexdooda isku xukumihay xukunka waxay u malayaan dadku keliya inuu yahay nimanka madaxda ah iyo boqorada iyo dowladaha iyo madaxweynayaasha iyo inuu khuseeyo kitaabka ilaahay in laysku xukumo shareecada ilaahay in laysku xukumo xitaa waxaa ka horeyso qof kastoo muslima waxaa laga rabaa shareecada islaamka inuu xukumo see u xukumayaa isagu naftiisa horta ha ku xukumo naftiisa ha ku xukumo adigu masaajidkii iyo shantii waqti ma tukataa ma ilaalisaa haddaad ilaaliso shareecadii islaamkaad xukuntay haddaadan ilaalin maadan xukumin zakadaadii ma bixisay zake ma lagugu leeyahay ma og tahay ma ku xisaabsan tahay rag iyo dumar midkaa tahayba dahab iyo lacag waxaad haysataba business iyo tijaaro waxaa haysataba dhul iyo hanti waxaa haysata xoolo iyo mino waxaa haysataba haddii aada xisaabisay oo waktigeeda ku xisaabsan yahay oo aada intii lagugu lahaa bixisay xaqii ya shareecada islaamka waad xukuntay haddii kale shareecada islaamka maad xukumaysid see warataado kale inuu kugu xukuma xukma ma xukuntid shareecada islaamka iyo kitaabkii ilaahi subxana wa taala wahaakada waajibaadka ilaahay subxana wa tacaala saaray dadka muslimiinta oo dhan bay ka saarantahay inay xukumaan oo isku xukumaan adigii xaaskaagu sidee ku dhaqantaan haddaa isqabataan maxaa ku dhaqantaan gabadha iyo ninkaan hadday isqabtaan maxay ku dhaqmaan ma kitaabkii ilaahay bay ku dhaqmaan balse wax ka duwan oo qof walbaa kan kale ku xadgudbo ya oo dulmi sameeyo oo ninkii dulmi sameeyo gabadhii dulmi samayso oo laysku baaba laysku dhibtoodo miyaa samaysaan oo qof walba qof kale ka aarsanayo isleeya ka aarso haddii dhibaata dhacdo mase kitaabka ilaahay baad u hoggaansantaan oo xukunkii islaamka shareecadii waxay ahayd baad isku xukuntaan oo ku xukuntantaan xuduud ilaahay be jitaallo meesha tilka xuduud ullahi falaa tactaduuha masaajidadii iyo dhismahoodii iyo camiraadoodii dhulkii iyo kashaqaysadkiisi iyo arsaaqdii ilaahay subxana wa taala cunideed ma xukuntay adiga islaamka wuxuuna farayaa nolosheenna o dhan ya shaqadaadii inay dadku shaqaystaan inay dadku dhididkooda cunaan inay dadku gacantooda cunaan inaanay cid wax weydiisan ya cidba inaanay wax weydiisan ama dawlad ha noqoto ama qof gaar ha noqoto laa tasal naasu shay aslaam ku tashjiicinaya taasuu dhiirigelinaya ninka u yimid nabiga alay sala slaam baryey ya oo welfareka weydiistay mase baryada weydiistay mase wax weydiistay wuxuu ku yihi nabigu alay sala salaam orad xariga ha qaado xariga oradka uu siin karay laba dirham ama saddex dirham uu ku noolaa uu siin karay wuxuu yidhi orad xariga ha qaado maxaan ku sameeyaa buurta aad jabadyadaas aad xaabo ka soo gur suuqa keen iibi qolyaa la shidanahay iibi aa waxa ugu fudud beerna maadan soo falin xoolana maadan soo galin markaasuu tegey asbuuc ka bacdin aan ku arko waa tegey xarigiisi u qaatay aroortii wuxuu ku jarbaaday xaabadii buu soo guray soo noqday magaaladuu geeyey waa iibiyey e, shilin laba shilin waxbuu ka helay waa ka cashay waa ka cunay waxbuu ka masuuftay waa baxay haddana waa soo qaaday waa baxay haddana waa soo qaaday laba shilin saddex shilin waxbuu gaday waa cunay waxbuu sadaqaystay isagiiba awal wax baryaayey hadda waxbuu sadaqaystay markaasuu nabigu alayhi salaam lian yaxtatiba axadukum midkiin inuu xaabo soo gurto fayakufa allahu bihi wajhahu wejigiisa ilaahay kaga dhowro inuu cid wax weydiisto wejigiisa ilaahay u dhowr u ilaaliyo khayrun lahu min an yas'ala annaas ayaa uga wanaagsan inuu dadka wax weydiisto kii uu yimi oo xoolihii waddankaa weydiisanayay zakada ahayd iyo xoolihii uu nabigu hayay alayh sala salaam baytulmaal ya lama lama hadda waa afkan ku haynaa meel kale bu ka ka kacimidaysay an afkaan ku haya afka marka ayuu ku yiri war xoolahaanu baytulmaalkan uma banaana cid kasta inay wax iga weydiisato ee ciddii baahan ya ama sahaydu ka go-day ama dhibaataysan ama faqiir ama miskiin ayaa wax laga siinaya laa taxilu lmas'alatu uma uma uma soo baran ina wax ama baryo marka saasuu u dhiirigelinaya markii ay saxaabadu yimaadeen madiina ah, la yihaha cabdiraxmaan ibnu cawf radi allahu canhu tobanka mubashiriinta ah kamid ah isagoo waxba haysan xoolihiis dhan kasoo tegay wax walba kasoo tegay ayuu madiina yimi lasoo hijrooday makaa laga soo gaaladii baa maka kasoo saartay xoolahoodii dhacday waxba ma haystaan shilin iskuma furto qoladii ansaarta ahayd waatuu la walaaleeyey nabigu alay sala slam nin buu u walaaleysiiyey ninkii uu la walaalaysiiyey wuxuu yihi xoolahayga ila qaybso beerta ila qaybso ya wax walbo aan haysto ila qaybso ya wuxuu yihi reerkaaga iyo xoolahaaga iyo reerahaaga allaha kuu barakeeyay suuqi may tusi kartaa waddadiisi wadadii suuqa may tusi kartaa dullani cala suuq ya dullani cala suuq ma dhihin waxaa nus ii goy wuxuu yihi dullani cala suuq suuqa may tusi kartaa suuqii buu tus magaalada waa kaa suuqii magaalada suuqii buu tegey khibradiisii buu adeegsaday iyo waayo aragnimadiisii bayc mushtag waxbuu kala dulaalay kanuu kala dulaalay kana kala iibsanay waxuu kala dulaalay waxuu kala sameeyey kas uu kasbaday lacag buu helay asbuux kadib mise laba asbuux kadib ayaa nebigu alay sla arkay ninkiio dhalaal iyo barafuun kasoo carfa <laughs> warya cabdiraxmaan hay maa caraf baa kaasoo cunay miyaad guursatay ha waan guursaday buyii haweeney ansaara baan guursaday ya oo maxaad meher uga dhigeen lafti mina dahba miisaanka markaasuu yihi allah kuu barakeeye awlim walow bishaatin ya marka mar haddiiba aad ya guursatay ilaahay kuu sakiray ya welimadii marka samayo walow neef ha noqdee yah asxaabta ka cunsiisi ka cuntaysi ya marti qaadkasa sidiiba ku kusa marka islaamku wuxuu dhiirigeliyaa oo dhiirigelinayaa yani shaqadu inay tahay sida jihaad fii sabiili illahi oo kale jihaad fii sabiili illahi ilaahay dartiisoo loo dagaalamo dhiigga loo daadiyo iyo waxa isbarbar yaala inaad aroortii jarmaado soo shaqaysato ama dhagax jebisay ama shirkad kasoo shaqaysay ama baabuur waday ama dhabarkaaga wax ku qaaday ama dhagax dhaqdashay ama dhul xaaqday ama beer qoday ama xoolo raacday inaad jarmaado oo aadan fadhin adduunka hadda wuxuu ka qaylinayaa unemployment shaqala-aan ba lagu dhaya islaamka aslan ma ogola shaqo la-aan qof fadhiya maba ogolaba waaba cibaado sidee marka loo oran karaa dadkii muslimiinta ahaa waxay u maaragtay maanta oo dhan ka daba shaqaynayaan xoolo bilaasha ah iyo si intay iska seexdaan xoolo iska helaan تجيفتان inay lacag qaataan bs taas islaamku marna ma ogola diinna maaha waa arrinuu la dagaalamay la dagaalamay islaamku bal fiiri ilaahay subxaana tacaala markuu ku waajibiyey muslimiinta ee nabiga alay sl habeenkii salaatulayn inay tukadaan oo habeenka intiisa badan ay soo jeedaan waajib baa laga yaa ayuha almuzamilu qum illayla ila qaliila nisfa unqus minhu qaliila awsid caleyhi haweenkii nuskiis ama wax yar ka yar ama wax ka badan ay soo jeedaan markay ku dhibtoodeen ilaahay subxaana wa tacaala aayadda dambe ayuu kaga fududeeyey arrinkaas sababuhu marka ilaahay uga fududeeyey habeenkii inay salaad usoo jeedaan buu ilaahay caddeeyey ya calima an sayakunu minkum mardaa kow waxaan idinka fududayn qaar baa xanuunsan wa aakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaguuna min fadli illah kooxda labaad waa koox bu in ilahay jarmaadaysa aroorti oo risiq ilaahay raadinaysa kuwaa dartoodna salaadii habeenkii waa waajibkeeda waa idinka dejiyey si aroorta u jarmaadaan oo u tagtaan oo u fooftaan wa aakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaguuna min fadli illah fadliga ilahay raadinay oo fadliga ilahay risqa adduunka buuxadde weeyadee maxaa kaa dhigay adiga faqiir inaad ka ahaato fadliga ilaahay adduunka yaalla dee adduunka boqolaal triliyon oo dollar baa maalintii lagu kala bedeshaa adduunka ya ma ka warhaysaa boorsada stoga stoga oslo ma ka warhaysaa mase waxaa hamigeena iyo hiyigeenu keliya u yahay ya kunka corona naloo soo tuurayo mase waxaan ku haminaynaa kunka bilyan ee yaala sooga wax ku yeelano wax ka qaadano oo qayb ku yeelano xoolaha adduunka arsaaqada ilahay taalla wax ku yeelano إنهم يبتغون من فضل الله وفضل إلهي ويه aroortii baa la qaybinaya malaaigtu soo degeysaa oo arsaaqda ilahay qaybinaysaa adna waa hurudaa nin dhalinyaraa baa tahay xoog baa tahay labaatan jir baa tahay hurdaad uga baxaysaa ma shaqaysid wax ma beratid diin ma beratid adduunyo ma beratid ma shaqaysatid cid ma masruuftid maxaad noqonaysaa marka seed noqonaysa how come how come ayaad noqonaysa maxaad noqon maxaad qiima ku yahan ilahi maxaa lagugu falaa dad wax ma tartid lacag ma soo gelisid cid ma ma ma kafaalo qaadid ya wa aakharuuna yadribuuna fi lardi dhulka ilaahay bay soconayaan yabtaguuna min fadli illah wa aakharuuna yuqaatiluuna fi sabiili illah culimadu waxay yihaha qur-aanka xikmad daro ma aha xataa aayadaha lakala hormarinayo iyo kelimaadka lakala hormarinay wax walba xikmad buu ka socda buu ilaahay wuxuu ka hormariyey shaqadii iyo risiq raadintii buu ilaahay ka hormariyey oo jihaadka hadda la dib dhigay halkaas wey meesha laga tilmaamay fadligeeda xagga xadiiskana nabiga alay slat slaam niman saxaaba la fadhiya ayaa waxay arkeen nin dhalinyaro xoog weyn ya oo suuqa iyo meelahaas ordaya bas xoolo wada markaasay yiraahdeen law kaana haada fi sabiili illah ninkan xooga badan oo ya muruqyada waaweyn ya dhalinyarada hadda soo murqo jiimka iyo kuma soo dhisaan hadda maxaan jiim ka dhisaya haddana waxba keeni waxba shaqeyni oo la masruufo ani ah oday iyo habar iyo iyo iyo commuun iyo bahalkii iyo baryo iyo aan sugahay jeeg isoo dhaca maxaa xoogayga tarahay jiimkayga muxuu tarahay khasaaro weye jiim jiim khasaare ah <laughs> jiim khasaare ah weye ya marka waxay yidhaahdeen saasoo kale fahmsanaayeen qalad bay fahmsanaayeen waxay islahaayeen jihaadku waxa weye ninkaan xooggiisa inuu dagaal galo markaa nabiga alay slam usaxay iyagoo la fadhiya law kana hada fi sabiil lah bi markaasuu wuxuu yihi in kana yascى calى alarmalati wاlmiskiin fahuwa fi sabiil الlah hadduu qoom masaakiin iyo agoon iyo maxaan kuu sheegay masaakiin iyo inuu masruufo uu u shaqaynayo jihaad buu ku jira wain kana yascaa litacfiifi nafsihi haddaanu xataa yani kuwaas masruufayne naftiisa naftiisa inuu baryo ka dhowro baryo inuu ka dhowro ya ama cid u baahato hadduu u shaqaynayana oo u ordayana fahuwa fii sabiili illah jihaad buu ku jiraya naftiisa inuu kaafiyo waana cid u baahan oo cid barya hadduu cid kale wax taraayana kaba sii fiican marka islaamku waa kaa fahamkiisu islaamka fahamkiisu waa kaas arsaaqada ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta dhulkeenna taala way ka badan tahay midda taalla norway midda taalla sweden midda taalla ingiriis midda taalla way ka badanta way ka badan tahay laakiin xukuumad ahaan ulama soo baxno shacab ahaan ulama soo baxno labadeennuba waa eedaysanahay maaha dawladaha keliya iyo maamulada nacam maamulada eedda weyn bay qaadaya qofkii xil qaada eed qaad ee daweyn waa qaadaya laakiin ma jirto ummad dawlad keliya wax ku noqota shacabka laftigiisa waa inuu shaqeeya shacab wanaagsan oo shaqaysta oo shaqada qiimeeya baa dawlad wanaagsan ka soo baxda shacab wanaagsan oo wacyi leh oo garasho leh baa dawladina ka soo baxdaa fiican shacab xunna dawlad xun baa kasoo dawladdu waa min ashacab shacabkuna waa min adawla ma kala haraan ma kala maarmaan ya marka inagu intaynu is-eedaynta iska dayno ya is-eedaynta iyo waxba ma tarto iyo hadalka iyo eh arsaaqadii waa buuxdaaye qof walba hareerihiisa ha ku jeesto oo inta agtiisa ah ha ku jeesto oo hala soo baxo oo ha ka shaqaysto oo sida u farsamaysan lahaa yadribuuna fi lardi yabtaquuna min fadli illaah ha sameeyo fadligii ilaahay inu ka raadiyo waa la wada dhergi lahaa wallahi waa la dhergi lahaa ya xoolii waa buuxaan dhulki waa buuxaa badi waa buuxdaa berigi waa buuxaa waa laga qatayaa nin caraba maalin dhaweyd meel aan ka khudbeynayo wuxuu igu yihi markaasaan waxaan ku waxay ahayd baan u malanaya austria miyay ahayd mase maaqaan wadan meel wadamadan yurubta kamid markaasaan khudbaynay waxaan iri ah, finland eh, dadkii soomaalida ahaa waa dhammaadeen waa le-deen abaaraa baabi'iyey xoolihii waa ka baaba-een niman yahow dad muslimiinta ah loo gargaaro dadkaas mimbarkaa ka khudbeeyey jimco marka khudbadii kadib nin caraba i imaaday carabaan umaleeyey kolley nin muslimi oo soomaali ahayn bu ah markaasuu wuxuu kaalay idinka wadaadadiinaan ayaa soomaalidaba maaragtay alka maxaa ugu sheegi weydeen waxaa ku tiraahdeen baan maqlay eh, kalluunku wax xaaraan lama cuni karo war maanaan oran ba anaga maanaan oran kaasu kalluunka ma cuntaan maxaa gaajo see ugu dhiman kartaan badii adduunka ugu weyneyd baba haysataan maad kalluunka cuntaan iska daysaan waxa kale ya kalluunka keliya maa cuntaan bu iska daysaan waxa ilan wuxuu arkayaa dhulal halkan oo arina aan haysan lo-na aan haysan sida norway oo salomon fish iyo kalluun adduunka u dhoofinayso ku cunayso habeen iyo maalin maaragtay lacag kasoo saarayso adduunka soo saarayso ka tijaaranayso ka waxaysanayso ya kalluun un ya risiqoodiiba ugu weynaaba kalluun u noqdo miday beeraan iyo mid usoo baxaa iyo miday ya sida batroolkii oo kaleeto dahab ka guranaya maxaa kalluunka cunaysa badii ugu weyneed africa haysataan hal waa ka qatarnahay taas waa waa runtaa wey wax aan kala soo baxno iyo waxaan ka cunno midna ma jirto waa iska fadhigaa xeebteeda fadhigaa iska daawadnaa bes waxaan leenahay badda ugu weyn africa intaasaan iraahnaa intaasaan ku filan ya anaga kuwa iyaga maamulada hayaa naga sii daran kuwa siyaasiyiintaabaa naga sii daran ya kulliga iyo waxaan nahay wa waan iska wada soconaa waan iska ag fadhinaa meesha ya ummado kalaa daldasha ummado kalaa gurta ummado kalaa kaceysha ummado kalaa waxay rabaa ka samaysta ya anna waa iska dul fadhiga ya badana iyo wuxuu ilaahay xikmadaha uu ilaahay u u sameeyey badda qur-aanku ku sheegay ilaahay mar hore oo aayado badan bus huwa ladi wahuwa aladi sakara lbaxra baddan muxuu ilahay usakir ila wayna dumin kartaayo adduunka o dhan bay dhaqdhaqi kartaa mugtaal minute bay ka kakthuluthain waa bad biyo weye adduunkan aynu ku noolna hal mar bay qarqin kartaa bani aadamku ilaahay baa ka haya oo dabciyey oo noo sakhiray oo in laga faa'iidaysto keliya ka dhigay yowm alqiyaama marka uu sii daayo adduunka o dhan way qarqinaysa bal dab bay isu bedelaysa ya marka ilaahay baa sakhiray oo noo noo duleeyey oo noo cabiidiyey inaan wax ku cuno maxau noogu cabiidiyey wa huwa aladii sakara albaxra litaakuluu minhu laxman dariiq ko watastakrijuu minhu xilyatan talbasuunaha alaab laysku qurxiyana oo kala soo baxaysa lab wa tara alfulka mawaakhira fiihi doomihii iyo maraakiibtiina waa dul marayaan ma degayaan waa culus yihiin mana degayaan walitabtaguu min fadlihi risiq tijaaradii waa ukala socota doomaha maraakiibtaasa kala qaadaysa ya alaabta jayna lagu soo sameynayo dukaankan kiwiga aada kasoo gadanayso ya ma kala go-do cirbadaas made in china ku qoran kiwi kasta oo aad tagtana way taallaa maalin lagu oranayo way dhamaatay ma jirto xaggee soo martaa yaa soo qaada wa tara lfulka mawaakhira fiihi walitabtaguu min fadlihi intee baa ku nool kii jainiiska ahaayoo sameeyey isagu alaabta kuu kasoo qaaday ya kii uu ka iibiyey oo dibaarka u ahaa kii doonta soo saaray konteynerada kusoo guray kii badda soo mariyey kii soo kaxeeyey kii ilaa dekeda norway keenay kii dekedda norway kasoo dejiyey bal adigu ku feker inta ay soo martay gacan ilaa ay ku timaado taas iskaba dhaafa xabadda rootigaas wax walbaad kasoo gadanayso dukaanka meeqo gacmooday soo martay laga soo bilaabo dhulka markii xabadeeda lagu tuuray oo qamadiga laga soo saaray dhulka ninkii ka shaqeeyay nin baas wax walba jarmaadayay qamadigaas usoo sameeyay ya waxaasoo dhan bifadligii ilaahay bay cunayaan sooma ya adna waxaad rabtaa inaad noqoto kan u dambeeya keliya oo iibsada kan u dambeeya keliya cuno bes consumer baa la yidhaha consumer ya waa mustahlik bes isaga waxba samay <laughs> isaga waxbuu cunaa keliya bes ya waxbuu cunaa shilinku ku cuni lahaana xataa miduu shaqaystay maaha ma shaqaysto shilinka marka bani aadamka sidaas adduunka ka ah adu wax ma siin lahayd wax ogolaan lahayd xukun ma u ogolaan lahayd sharaf ma u ogolaan lahayd siyaasad ma u ogolaan lahayd adduunka xoog inuu ku yeesho ma u ogolaan lahayd wax maaa maxaad siin lahayd qofka saasa adaanka weydiiyey ilaahay subxaana wa tacaala marka waa caadil adduunkanna ilaahay wuxuu ugu talagalay in lagu dhaqmo oo uu socdo oo la camiro haddii kaleeto adduunku waa kharibmaya adduunku waa kharibmaya adduunka waa in la isu socdaa waa in bani aadamkii noolaadaa ya toddobada milyaar ma sideedda milyaar oo adduunkan dul saaran sideedda bilyan oo ruux cuntadoodii iyo shaqadoodii iyo isdhaafkoodii iyo transportationkoodii iyo muwaasalaadkoodii adduunkan kor baa laga maamulayaa aaladuna waa insaankan weyn marka laa shaka midba midkuu ka sacyi badan yahay oo ka shaqo badan yahay buu adduunka uga horeynaya kana darajo sareynaya kana darajo sareynaya waa adduunka aakhirana darajaadkeeda ka darano iyaduna camal iyo iimaan bay ubaahanta ya undur kayfa fadalna bacdahum calaa bacd wala akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila adduunkiina darajaada aakhira darajaada jira dadkiina anwaacdaas unbay noqonayaan mid adduun iyo aakhiraba darajo leh mid adduunka keliya darajo ku leh aakhiran waxba kulahayn mid aakhira darajo ku leh oo adduunkan wax ku lahayn ya mid aan labadaba wax ku lahayn mid labadaba wax ku leh ya marka meeshaad adiga ka gelayso bal bal meeshaa kaga jirto adigu adigu isxisaab isqiyaas insha allahu tacaala hanuunkaas walaalayaal waxaynu ka qaadanaynaa aayadahaas ilaahay subxaana wa tacaala waxaan soo dardaarmaynaa marka diinteenna iyo hanuunka iyo kitaabka ilahayna ku dheganaan sacaadada adduunka iyo sharafteeda iyo raaxadeeda nolosheeda wanaagsan nidaamkii iyo systemkii lagu dhaqmi lahaa halkaana ku jiraan gurigaaga ku dhaq naftaada ku dhaq ah in aada ku dadaashaan adduun iyo aakhiraba ilaahay baa iska leh labadaba isagaa leh idinkoo u hogaansan inaad labadaba ka shaqaysato walaa tansa nasiibaka min addunya wabtagi fima aataaka allahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya ya qaar baa addunyadii ka saaraya meesha adduunyada in laga saaro meesha haddi nanamaba keeneen haddii addunyada meesha aanay ku jirin ya walakum fi lardi mustaqarun wamataacu ilaa xiin inii jaacilu fi lardi khaliifa ilahay ma yidhaahdeen xikmad buu dhulkan u keenay bani aadamka ilaahay subxaana wataala waa inay khaliifahaadaan inay cabiraan marka adduunyadu shaqadeedu meesha waa ku jirtaa waa qayb bay ka tahay aakhira laakiin ka muhiimsan qaarba wuxuu ku leeyahy adduunyada waa iskaba dhaaf iyadoo dhanba meesha kuma jirto sax maaha adduunyada inaad aakhiro ka fadisho ee aakhiro kaa leexiso baa lagu diidayaa laakiin adduunyada inaad ka shaqaysaana la rabaa innagay ahayd dadka muslimiinta ah inay iyagu adduunyadan dadka u sakhiraan oo u qadiyaan dhakhtarka ugu wanaagsan in muslimiinta agtooda laga helana cusbitaalka ugu wanaagsan dadku aadaan ina muslimiinta agtooda laga helana jaamacadda ugu wanaagsan dadku inay muslimiinta agteeda ka aadaan baa la rabaa jidka ugu wanaagsan oo la maro dhulka muslimiinta in laga raadiyaan diyaaradda ugu fiican oo la raaco dadka transporta u samays dhulka muslimiinta in laga raadiyaa la rabaa haakada khuluqnaa adduunka iyo aakiradiiba inaan islaaxina laynoo soo haddaad marka adi hawshaa gabto dad kaleu ilaahay subxana watacala usakhiray ama gaal ha aadaan ama muslim ha ahaadaan <laughs> addunyada waa inay socotaa addunyada ma ku fadhiisanaysa adi haddaad fadhido oo hurdo ma fadhinayso addunyada ma fadhi makhluuqaad iyo xikmad baa meesha ka socota marka walaalayaal inaan ku dadaashaan adduunyadiina iyo diintiina ya dhalinyarada waaa le waxbarta wadankan hadaad joogtaan waxbarta aroortii kalaha oo xadaaradan qarbiga ha ka qaadanina keliya inteedii aan sheegnay oo ahayd un shaydaanku inuu maaratay ku maaweliyo waktiga ku lumiyo ya surweelka hoos dhinaca loo xirto maarata saa laisu yeelo isboortika saa laga fiiriyo xagga timaha loo xiiro xagga maaratay eh, surweelka laga tuuro meeshaan laga dilaaciyo xagga laga waxayo xagga laga waxayo ya dhalinyaradii soomaaliyeed oo dhan waxaa arkaa maarata hadba un waxyaalahaas unbay ku dayanayaan ya ama tag maaragtay norway ama tag sweden ama tag england ama tag ama ama ama ama ama ama ama oo maxaa dhacay eh, jaamacadda oslo haddaan tago laakin oo librariga aan tago marmar baa tagaaya ah lix dabaq ayaa ilaa habeenkii sagaalka tobanka ayaa la fadhiyaa oo waxbaa la baxsinaya waxbaa la qoraya xol rashidiya ma ujeedo kuwa dabada ka xiran iyo jeegada ka xiran midna ma joogaan meeshaas ma joogaan waana kuwa adiga ku xukumaya oo nidaamkaaga maamulaya oo subaxdii berito adiga oo indhaha isku haysta aada u dirsanayso warqadda oo aada leedahay ha ogolaado kunka corona cayrta ah oo aada baryayso adoo surweelkuna kaa dhacsan yahay timuhuna ku hoolhoolan yihiin adduun iyo aakhira midnana aanay hada ceeb wey taas maaha qof muslima naftiisa inuu waxaa u guuro dhalinyara maaha inuu waxaa u guuro hordada ka kaca odayaal iyo rag iyo dumarba waktigiina haluminina masaajida mararka qaarkood odayaashii ku ku yarbaleya dhalinyara u badan marka dhalinyaraa ubada odayaala u badan oo dhalinyaraa maqan labaduba waa inay joogaan xaggay jiraan xaggay jiraan xaggee ku maqan tahay ya sida shanta waqti la rabo in halkaa lagaaga helo ayaa shaqadaaduna noqonaysaa haddii aad tan ku najixi weysa taasna kuma najixi waa for sure ya haddaadan rabbi straight kula socon bani aadamkana straight kulama socon ka ha laga faaidaysto fursooyinka oo waktiga ha laga faaidaysto oo wax hala barto oo hala shaqaysto oo ha laysku kalsoonaado bacdallaahi naftaada ku kalsoono oo dad shaqaysta oo aan waxay ahayd inaan ku faano oo dowladda norway ama dowladda sweden ama dowladda kada aan niraahno annagu canshuur baan bixinaa laakiin waxa ugu yar ugu yar ugu yar baan ahay communityga qaata musaacadada loogu talagalay dadka caamka ma aha in la yidhahdo cagsi idinka e ayaa wixii musaacadaad annaga aan bixinayna qaata ama wixii qofka cadaanka ah canshuur bixinaya qaata haddaad bankiga laynkiisa laynkiisa gasho gabdheheenna ama ama raggeenna laynka haddaan galno bankiga bal fiiri laynka dadka taagan toban qof hadday taagan yihiin waa lagu soo wada eegi ya talow kaluna ma meesha wuxuu u taagan yahay ma shaqaystee ya canshuurtii aniga laiga qaadhayay buu cunaa miya meesha wuxuu u taagan ya haddayan nidaamka ka biqi oo aanay ka xishoonayn nidaamka ay samaysteen wuxuu ku dhihi lahaa safka ka bax saf ka bax uu ku dhihi lahaa saf ka bax maxaa dhacay iga saaraysaa safka ka bax dee ma shaqaysid wadanka waxba soo gelisa ka bax laakiin <laughs> nidaam baa la ilaalinaya waxbaa la waa lanaga xishoonaya ya laakiin ishaa laynaga eegaya isha saasaa isha laynooga gudaya ya marka nabigeenuna calayhi salaatu salaam qaanuun mar hore u tujiyey alyad lculya khayr min alyad sufl weligaa gacanta hoose isaa noqon daawadi karto gacanta hoose waa tan qaadanaysa waxbarayeyso gacanta khayrkoodna oo sara wax siinayso wax bixinayso marka khayrun min yadi sufla marka uu leeyahay khayrun khayrkan waa caam macnaa ma aha keliya janay gasho waa dhici kartaa inuu gaal yahay kaaga khayr badan yahay bimacnaa adduunkii kaaga fadli badan yahay adduunka uu kaa sarreeyaa magac ahaan kaa sareeya xool ahaan kaa sareeya jag ahaan kaa sareeya maamul ahaan kaa sareeya xukun ahaan kaa sarreeya khayr min fi hadi umuur kulaha arrimahaas o dhan u kaaga sarreeya marka walaalayaal inaynu noqono way dad diintooda iyo kitaabkooda iyo hanuunka ku dhegan kitaabkan ba hanuun oo dhami ku dhan yahay khayr oo dhami ku dhan yahay ilaahay subxana wa watacala sacaada dunya walaakhira muslimiinta xalkooda dhami ku jiraa meelahan haddaan joognana waa ina carruurteenana ku dadaalno taas ku ababino aabbaha iyo hooyadu isu kaalmaystaan masaajidka ku xirnaataan wax kaa hara oo ligasi aad ka tagto oo xusuus aad ka tagto ya oo khayraadka iyo adduunka aada wax ka geysato faqiir iyo qariib iyo miskiin iyo mid kuu dhow iyo mid ibnu sabiila aad wax ka samayso oo aada noqoto ruux intaaji ah oo muslim ah oo gacantiisu sarrayso oo eh, wax soo gelinaya wax keenaya naftiisa wax u anfacsanaya bani aadamka iyo muslimiintana wax taraya taasaad ku noqon kartaa ruuxii ilaahay subxana wa tacaala qur-aankan uu ku sawirayay ee uu rabay alle subxana watacala inuu qur-aanku soo saaro ilahay subxana watacala tawfiiqdiisa hana waafajiyo ilahay subxaanahu watacala dembigana dembi waalidka baa dhaafo ilahay subxaanahu watacaala kitaabka qur-aanka ah rabiica quluubina allaha ka dhigo ilahay subxaanahu watacaala rabiica quluubina allaha ka dhigo allahuma ajcal qur'aan cadiima rabiica quluubina wanuura suduurina wajalaa axzaanina wadahaba humuumina whumuumina biraxmatika ya arxama araaximiin sali allahuma wslim wbaarik calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin jazakum allahu khayr wasalam calaykum daaweyn insha allah waxaa ayaga sidoo kale waxaa celinaynaa walaalaha shaashku haldan hoortan meel walba kasoo baktiyooday bisoog inay ka qayb qaataan fadliga cilmiga insha allah ee walaalkeen ilaahay uu buuxiyey ilaahay sarastiriisa uu buuxiyey xikmadaha iyo cilmiga insha allah sarastiriisalaa kusoo dhaweeyo barsiya intaana eeg juhdiga ee caalamka o dhan ku wareego bisoog inuu ummadda badbaadiyo insha allah ummadda nabiga caleyhi salatu salaam asaga ilaahay qalbigiisa ugu nooleeyo diinta iyo nolosha insha allah daciga wadaala kuxidaabiisa dhammaantiisa kulay magaaladu inuu duceey inuu duceey si khaasa ay rabaan ragaa laga yaabaa ama dumarka qaarkood laga magaaladooda ku dhiban yihiin qaarkood caru ku dhiban yihiin qaarkood si kale u wuraaqsadaysiin laakiin haday ilahay u cajeeyay rabaan si kastoo laiskugu wada jiraba insha allah daraga aynu ku yeelaan yihiin kuwa caafimaadka ka cabanaayo dhibaatadooda jirto insha allah magaaladuna u duceeyey insha allah magaalada cusubisa insha allah haddii suurtagal tahay mid ama labo su-aal qofkii wax degdega ay jirto ayaa insha allah hadii dumarkiidiina qoraalka kusoo gudbiyaan hal su-aal qofka markaa su-aasha ugu adag wixii raggan hal kursaa insha allah baarakum allahu fiikum wajazaakum allahu khayran ilaahay nanuur insha allah tawfiiq usoo qeymaatay insha allah sheekhduna diskii uu baahan insha allah kalaamka tadxiyadiisa nolosha meesha looga yimid ayaa mudan in dul istaagay insha allah ilahay miisaanka xasanaadka hau saaro yowma laa walaa banuun ilaa man ata allah birabbi saliim su-aalka loogu kulmiyaan jalsatusra loogu kulmiy insha allah jalsada meeshaan aan ku wada kulan insha allah jalsatu iimaan laga diyaarsado allah nooga dhiga insha allah qiyaamana kuwa isku xasuusiyo jalsadaad inuu macnin ilahay dadki noo soo boodan allah nagu daro subxaanaka allahu bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk ما شاء الله بارك الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا sheekhay iyo walaalahaba aada iyo aada baad ugu mahadsantihiin xuduurka iyo imaatinka weliba magaalooyin iyo tuulooyin <laughs> meelaha ku dhowdhowna laga soo safray ilaahay subxana wataala kheyraadiisa siiyo rag iyo dumarba ilaahayna tawfiiqdiisa hana waafajiyo kuwa khayrka ilaahay dartiisa isugu jecelna allah naga dhigo ilaahayna subxaana tacaala siduu beydkan ilaahay noogu kulmiyey jannadiisa allah nagu kulmiyo ilaahay jannadiisa nagu kulmiyo ilaahay subxaana tacaala jannadiisa nagu kulmiyo ilaahay dembigeena iyo dembiga waalidiintanba ha dhaafo ilaahay ubadkeena ha islaaxiyo allahuma aslix duriyaatana waduriyaati lmuslimiin allahuma aslix duriyatana waduriyaat lmuslimiin allahuma aslix abna'ana waabna'a lmuslimiin allahuma aslix nisaana wa nisa'a lmuslimiin ilaahay subxaana wa tacaala nagay guryaheena iyo ilmaheena iyo dumarkeena iyo xaasaskeena iyo caruurteennaba allah islaaxiyo ilaahay subxana wa tacaala dhammaanteen ba allahna islaaxiyo iimaanka qalbigeena allah ku dejiyo jannadiisana allah noo qoro naartiisana allaha naga hayo ilaahay subxana watacala dadka xanuunsan caafimaad allaha siiyo dadka kurbaysan kurbada allaha ka qaado dadka ilmuhu si uga leexdeen ilaahay subxana wa tacala ha u toosiyo ilaahay duriyadda ha u toosiyo baari allah uga dhigo kuwa jidka ilaahay subxaana wa tacaala haysta oo ku taagan allaha ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala xalaasha hanagu irsaaqo xaaraantana allah naga hayo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto dhibka allah ka dulqaado quluubteedana allah isu soo jiido ilaahay subxana wa tacaala ha isjeclaysiiyo kuwa akhyaartaa talada allah ugu dhiibo wixii ardaal allah ka kaafiyo wixii sharkooda shartooda allah ka kaafiyo wixii cadow ku ah cadowgaas allah naga kaafiyo gudo iyo dibadba wixii cadow ummaddaas muslimkaa ku ah allah naga kaafiyo ilaahay subxaanahu watacaala wixii dhibna la doonana dhibkooda allah iyaga ku celiyo ummaddaas wixii dhib la doona dhibkooda allah ku celiyo ilaahay wixii kheyr la doonana kheyrka ha waafajiyo ilaahay subxaanahu watacaala towfiiqdiisa ha nagu sugo dhammaan dambe jannadiisa allah na geeyo muslimiintana ilaahay subxaana tacaala meel kastoo joogaan buldaantooda barwaaqo iyo nabadgelyo allah uga dhigo gaar ahaan dhulkeeni inaga soomaaliya nabadgelyo iyo barwaaqo allah nooga dhigo ilaahay subxaanah wa watacaala nabadgelyo iyo barwaaqo allah nooga dhigo dadka soomaaliyeed ee meelaha ku kala yaacayna ilaahay subxana watacala ha isugu soo celiyo dhulkooda iyo barwaaqo iyo nabadgelyahana allah u soo celiyo islaamnimadooda iyo iimaankoodana allah u xoojiyo wixii shar iyo khalkhal ku hayana allah ka hayo ilaahay subxaana watacaala abaaraha iyo colaadaha allah naga dulqaado abaaraha iyo colaadaha allah naga dulqaado ilaahay barwaaqo iyo roob iyo khayr iyo risq waasica allaha noogu bedelo ilaahay diintiisa ha nagu sugo ilaahay subxaanahu watacaala iimaanka iyo qur-aanka allah ha nagu ciseeyo allah ha nagu sharfo adduun iyo aakhiraba allah ha nagu sharfo annaga iyo ubadkeenana jannada allah ha nagu kulmiyo ilaahay subxana wa tacala ubadkeena ha islaaxiyo rabbanaa hablana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun wajcalna lilmutaqiina imaama ilaahay subxaanahu watacaala towfiiqdiisana waafajiyo ducadeennana allaha ajiibo dadkaan duriyadda lahayn duriyadad khayr qabto oo saalixa allaha siiyo waa xanuunsanna caafimaad allaha siiyo qofka qurbaysan kurbada allah ka qaado qof walba waxa uu jecelyahay niyadiisa ku jiro khayrka allaha siiyo walaalaha masaajidkan iyo kheyrkan wadana ilahay kheyrka ha waafajiyo ilaahay subxaanahu watacaala waxa ay niyadooda jeceshahay oo kheyrkaana allaha siiyo masjidka ay rajeynayaan iyo meesha aada rajeynaysaan inaad ibsataana ilaah idiin yasiro ilaahay subxana wa taala idiin fududeeyo meel waasic ah ood ku degtaan oo ku cibaadaysataan oo diintiina ku xifdistaan allah idin siiyo ilaahay subxaana wa tacaala idiin fududeeyo kelimadiinana allah mideeyo qulubtiina allah issoo jiido ilaahay subxaanahu wa tacaala towfiiqda ha idin waafajiyo ilaahay subxaana wa tacaala dhammaantainba ducadeena allah ajiibo allahuma aamiin wsala allahu cala nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin jazakum allahu khayra intayna qaacada fadhiida qof su-aal qaba marka degdega haye makrabka inay qabsatay noqonaya malayna haddii kale si dadkaas ay u maqlaan may qaacada ku fadhiisa maqlaan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إلهي سبحانه وتعالى شيخنا جليل خينو حفظيو وحي inoogu deeqay eeqofkana cilmigiisana ilaahay noo anfaco intaa kadib kolley su-aashii ma soo qorin laakiin waxaan sidhi haddii su-aal keliya dhinaca ragga ay leeyihiin laba su-aaloodoo isku lamaan weydii sheekh su-aasha ugu horreysa waxaa weeyaan hadda waktigan aynu joogno dhallinyaraduba how badnaatay ragga waxaad soconaysaa show boqolkiiba soddon waxay xiiraan timaha qaarna way xiiraan qaarna way daayaan arrintaasu markaad ma gaadhsiisan tahay kuwa uu ibliis ugu dhaartay yidhi way beddelayaan khalqiga ilaahay ma ka mid yihiin oo arrin sidaa u khatara oo la fudaystay miyaa mise way ka sahlan tahay xukunkeeda taasi waa su-aasha qaybteeda koowaad qaybta labaad waxaa sheekhu ka hadlay waalidka iyo xuquuqdiisa oo meel weyn kaga jirta mataqaanaa meel weyn mataqaanaa aan sahlanayn marka labada su-aaloodba horta waa laba su-aalood oo caam ah iyo su-aal anigay khusaysa maaha waa su-aalo caam oo aan caam ahaan dadka ugu mataqaana u weydiinaya sheekha inuu inooga ifkooda haddii waalidka qofku uu addeeco inta karaankiisa ah oo uusan anaa kusoo celini doonaa dhib mala uusan mataqaanaa intuu awoodi karo waalidka adeeco laakiin marmarka qaar ay dhacdo in waalidku wuxuu rabo uu uga xogogaansan yahay arrintuna ay tahay markaan sii faahfaahiyo qof mataqaanaa aan toosnayn oo macsidiisu fara badan tahay oo marka marka wax la tarayo iyo sida loola xidhiidhayo qofkan tijaabo ahaan uu aada u tijaabiyadoo og yahay oo uusan ku aaminin waxa uu siinayo isaga ee uu u mariya gacan kale si ay u gaadho carruurtiisa iyo xaaskiisa tijaabooyin fara badan oo uu sameeyey iyo khibrad uu leeyahayna uu og yahay oo uu waalidkii ku khilaafo oo yidhaahdo maya aabba ama hooyo ama adaan kuusoo marinaya ama cid kalaanu marinayaa laakiin qofkan khibrad baan u leeyahay waan ka guustay waan waaniyey waxa aad haddeer igula talinayso waxaan rumaysnahay anigu inuu wax ilaahay uusan raalli ka ahayn u isticmaalayo sida waxyaabaha kaxuna ah qaadka iyo sigaarka iyo wixii la mida ah oo ay waalidka arrintaa isku khilaafaan maxay noqonaysaa iyaduna su-aasha qaybteeda labaad waa taas waxaan kale oo sii raacinayaa marka aad caalamka haddeerta innaga eegto waxaad moodaa xijaabkii dumarku inay khafiifiyeen oo la horumariyey oo marmarka qaarkood uu gaadhsiisan yahay rugagga inta ku hoosaysaana ay gogarad iyo wax la halmaalo tahay xijaabkaasna maxaad ka odhan lahayd shiikh oo aad nagu borin lahayd rag iyo dumarba inay ka yeelaan hadeer sidaa loo sida loo odhanayo la horumariyey laakiin anigu kolley aan saa u arag wasalaamu calaykum waraxmatullah alxamdu lilah walaalka su-aalihiisa haddaan dib ugu soo celiyo gabdhaha dhegaystaan xoogaa gabdhaha qayla ka socota xaggooda sawaxanka xoogaa hala yareeyo dumarka gabdhaha hadlayana haddayaan gabdhaha kale inay wax dhegeystaan eh, waxa weeye eh, walaalka su-aashiisa koowaad eh, arrinta aad ka hadashay oo aad tilmaantay oo timaha jaridooda ku saabsan ma waxay gelaysaa heerka ilaahay subxaana wa tacaala uu yiri timahaas la xiirxiiraya ma la holholayo bedelidda khalqiga ilaahay la yuayiruna khalq allahi miyay gelaysaa mase waa arrin ka sokeeya oo ka fudud dhinaca maaragtay xukunka arrinka labaadna <clears throat> waxa weeye waalidka oo maaragtay mararka qaarkood wax laisku khilaafi karo baariha loo noqdo laakiin qof aad lacag u dirayso oo ay masalan dhaleen ama walaal ah ama kada ah ay ku leeyihiin lacagta si adigana aada og tahay in lacagtii uu si xun u isticmaalayo waalidkiina aada arrinkaa isku khilaaftaan maxay noqonaysaa yani baarinimadii miya wax yeeleysaa arrinka saddexaadna xijaabkii oo waayadan dambe la fududaystay saddexdaas su-aalood buu walaalku soo dejiyey oo mararka qaarkood yacni e, goono iyo waxyaalo ka hooseeya ay muuqanayaan ama la arkayo ama ay maaragtay e, xijaabkii aanu gaarihayn e, midda koowaad waxa weeye timaha waxaan tilmaanay in axaadiista soo aroortay ay diiday in timihii qeybna la xiiro qeybna la daayo waxyaalaha horta dhaqankaa waa timaha carabtii hore masalan timaha weydaysan jireen nebiga alayh salatu salaam sifadiisa marka aan akrino waxaan arkaynaa timihiisu mararka qaarkoodna inay joogeen dhegta kala barkeeda inay gaarayeen oo timaha labaha oo dheer u lahaa oo gaara yani dhegta kala barkeeda gaaraya marmarka qaarkoodna inay kaba hooseeyaan oo ay garabka gaari karaan manacnaa dhaqankii jiray ah, arbaad wuxuu timaha inay inay daystaan timo dheer ay maaragtay hagaajiyaan bal axaadiista qaarkeedna nabiga alay slam uu leeyahay qofkii tima leh oo timihii yani daystay ha hagaajiyo ha qurxiyo yani maanaa ha shalleeyo ha subko ha hagaajiyo ha qurxiyo ma garanaysaa marka timaha daysadkoodii wax dhibaa ma laha haddii halkaas laga fiiriyo haddii ay tashabuhna ahayn cid kale oo gaalana lagaga dayanayn qaab gaar ah oo ay leeyihiin lana hagaajinay laakiin axaadiistu waxay tilmaamaysaa inaan qeybna la xiirin qeybna la dayn oo masalan qazaca waxaa xadiisku u yiraahdo oo kale taasay ku tilmaam oo bimacnaa dhulka dhinaca hoose buu qofkii ka xiirayaa sida hadda aan aragno dhalinyaro in badan dhinacaan dhinacii buu xiirayaa dhinacaanna waa laga xiirayaa xoogaa korena waa la daynaya xoogaa kore taasoo kaleeto qadcan ma dhahayno eh, takyiir khalqi illaahi bay gelaysaa ma dhihi karno laakiin kolley markay ugu yar tahay yacni muxaram bay noqonaysaa ama markay u yaraato makruh bay noqonaysa marka arrinkaas way arrinkaan uga digeyno midda labaad oo ay ku xaaraantimoobeyso waxa weeye atashabuhu bilkufaar in qofkii isu ekeysiiyo dad kaleet oo nimanka ciyaartooyda kuwa heesa kuwa waxaas oo iyagu moodeeladaas keena laysu ekeysiiyo oo iyagii loo ekaado hadduu saa u jaranayo kii sidiisii ninkii muslimka ahaa u noqdo kaasuna wuxuu noqonaya tashabuh tashabuh buu noqonaya waman tashabaha biqowmin fahuwa minhu khatar weeyana qofku inuu maaragtay isu ekaysiiyo waxyaalo dhaqama ah ama gaala ay leeyihiin dad maaragtay mushrikiina ama gaala ay leeyihiin marka dhalinyarada muslimiinta ah waxaa la gudboon inay yani dadka muslimiinta aanay ka socnayn sida asalka ah aanan isu ekaysiinin cid kale ma garatay timaha hadduu ninka dhallinyarada ay daysanayana uu hagaajiyo haddii u wada xiirayana uu xiiro ama uu yaraysto ama uu fududaysto laakiin kulligood wada fududayo oo aanu dhinacna ka tegin dhinacna dhaafin dhinacna xiirin taas waa halkaasaan uga baxaya waana arrin dhaqamada yani la xiriira ee arrin hadda maaragtay halkaas taagan maaha eerkaas arrinka labaad oo ku saabsan waalidka waalidka in la adeeco oo loo ixsaan falo waa arrin aynu ka hadalnay haddii marka wax lagu kala duwan yahay mar walbaba waalidka lagama caraysiinayo waa la isku dayay in la raaligeliyo siyaabo kaleeto loo raaligeliyo wax muxarama laguma adeecayo wax xaaraan ah oo waalidku uu ku amro laguma adeecayo oo isagii hadday kolay ku tahay aduu kuleeyahy kamre iisoo gad ama sigaar iisoo gad ama jaad iisoo gad ma lagu adeecayo laakiin isla mar ahaantaas siyaabo xeeladaysan oo farsamaysan oo aan lagaga caraysiinin oo aan maaragtay eh, loogu baari noqonaya la samaynayo xaaraantiina lama samaynayo qofku sagaal rabaa inuu markaa ku caabudaso taasuna halkaasoo kale soo gelaysaayo hadduu qofkan xoolihii baabi-inayo leeyahay toos usii in siyaabo kale loogu xeeladaysto waayo ama isaga loo mariyo ama waalidka loo dhiibo sidii eh, walaalkuba eh, tilmaamay Eh, kadibna sidaas aad kaga badbaado insha allahu tacaala waalidka raalinimadiisa inaad ku hesho xaaraanna aadan samayn ama wax xumaana aadan ugu kaalmayn qofna arinka xijaabka waa sax weeye beryaha dambe waxaa la arkayaa khaasatan hablaha yaryar iyo gabdhaha dhalinta yar inay xijaabkii xoogaa fududaynayaan oo masalan eh, maryo hoose oo ku dhegan ama haba noqdo cambuur ama ha noqdo saako ama ha noqdo surweel ama ha noqdo wax lamid a eh, kadibna kor laga yaabay jilbaab yar oo gaaban inay ka qaadato gabadhii marka arrinkaasu haddii gabadha xubnaheedii wax ka muuqanayaan ama dharku uu xadidayo ha noqoto saako ku dhegan ha noqoto goono ku dhegan ha noqoto yani maaragta surwaal ku dhegan kulligeed xijaabkii way dhaawacaysaa qabana xijaabnayn bayna noqonaysaa gabdhaha muslimaadka ilaahay intay ka baqaan waxayna xijaabkooda dhamaystiran oo maryaha weyn ah oo ilaa lugta gaaraysa waa inay xidhan yihin oo aan la garan karin gabadhaas yacni xubnaheeda aan waxba laga soo sooci karin ama dhar xubnaheedii tilmaamaya noocu doona ha noq ama surwaal ha noq ama ama ama goonno ha noq ama wax kale ha noq ama cambuur ha noq wuxuu noqonayaa arrinaan banaaneyn mana xijaabna gabadhaas markaas hadday xataa wax kale kor marka qaadato ama kor inta sare wejiga iyo maaragtay eh, qaarka sare ay maaragtay hataa jilbaab weyn qaadato hoosna ay xubnaheedii xadidan yihiin ama la arki karo arrinkaas wuxuu noqonayaa arrin xijaabkeedii dhaawacaya gabdhuhu waa inay dharkoodu ilaa madaxa ilaa jilbaha hoose cerabta waa inuu aan jirkeeda waxna laga arag dharkuna xadid yahayn khafiifna aanu ahayn shardigu saddexdaas wixii saddexdaas dhaawaca ama khafiifnimada ama ku dheganaanta ama wada daboolid dhaawaca wuxuu noqonayaa wax xijaabkii ka baxay wallahu taala alam insha allah waxaan ku xujinaynaa su-aashii ka timid dhinaca dumarka insha allah waxay leedahay su-aashaan insha allah haddii aan masaajidka imaado anigoo caado qabo ma wax dhib ah ma iga soo gaarayo alxamdulilah taas shuyuukhdiinaan u deyneynaa lana madaahibta culimadu waxaa laga yaabaa inay ku kala duwan tahay anna inaan belbele idinka dhex abuuro ma rabo ma garatay marka insha allahu tacaala fatwada culimadiina raaca insha allahu taala su-aasha kale waxay leedahay insha allah ayadana imise garaam ayaa dahabka sake ka waajibtaa insha allah imise garaam ayaa sake ka waajibtaa oo qofka dumarka laga rabaa inay ka bixiso markuu gaadho garaamkeeda dahabka ah alxamdu lilah zakada dahabka dahabka wixii loo haysto dahab ahaan ama kayd ahaan layskuma khilaafsana laakiin dahabka la xidho oo dumarku ay u xirtaan quruxda kaasaa culimadu ku kala duwan yihin oo isku khilaafeen qaarna yihahdeen saka waa ku wajibaysaa qaarna yihaahdeen dahabka la xiranayo oo gabadhu ay isku qurxinayso xuliiga la yihaahdo uma zaka kuma waajibayso qaarkood yihaahdeen culimadu qaarna waxay yidhahan way ku waajibaysaa labaduba waxaa laysku waafaqsan yahay zakada dahabku waa shan iyo sideetan gram gram marka lagu xisaabiyo shan iyo sideetan gram iyo wixii ka badan ayaa zakadu ku waajibaysaa hadduu yahay dahab kayd loo haysto saan sheegnay oo waslada isaga layskuma khilaafsano hadduu yahay kan dumarka waa laysku khilaafsan yahay waxaana xoog badan in zaka ku waajibayso markaa zakada hadday ka baxeen shan iyo siddeetan gram wixii ka badan ayay ku waajibaysaa way qiimeyneysaa sanad markay kasoo wareegato lacagta dahabka markaa maalintaas uu joogo ayay fiirinaysaa lacagta dahabka maalintaas uu joogo ayay ku dhifanaysaa intaa haysato boqol gram laba boqolo gram shan boqolo gram wuxuu yahay dahabkeedu kadibna rubcul cushriga ka bixinaysaaba laba iyo bar boqolkiiba ama kunkiiba shan iyo labaatan hadduu dahabkaasu noqdo ya shan kun haddii uu noqdo masalan eh, dollar shan kun oo dollar haddii uu noqdo kunkiiba shan iyo labaatan bay ka bixinay ya boqol iyo shan iyo labaatan baa marka ka baxay shantaa kun boqol iyo shan iyo labaatan dollar baa ka baxaysa wahaakada saasay ku xisaabinaysaa hadday toban kun oo dollar noqoto laba boqol iyo konton dollar baa ka baxaysa oo zaka ah markii sanad uu kasoo wareegto wixii ka badan shan iyo sideetan gram wallahu aclam kolley insha allah su-aalihii iyo wixii aan ogolaano dhan waqti waa sii dhamaaday lakin su-aasha kama dambaysa insha allah walaalkeen cabdilla ayaan kusoo gabagabayn doona insha allah jazaakum allahu wixii su-aalo dheer insha allah ama culamada loo booqan doono ama shii aa la wici karaa insha allah allah idin barakee insaa ku celin doona insha allah macaadi lagama مسألة والإسلام هي وظيفة غير موصولة وظيفة xubniinkan xubno la mid ah frednistan iyo halgan musaashku waxay isticmaalaan sistamka kobiku sameeyo dadka gurya la-aanta ah inay dhahaan gurigaan kuu gadaynaa qaado kiradaad bixin jirtaan bex magacaagaa lagu barayo sheekhas masaladaasaan weydiinaya koley lagu kabrayo in kaleete diiniyan waxay ka qabto inuu qofka gurigaa qaato oo loo gado oo kobiinku u gado kiradii uu bixin jirana kaleete walaala kaleeto oo hadda maanta laba su-aalood weeye weliba mid baa gabdhaha aada u khusaysaan u malaynaya midda dambe oo bidaarta eh midda bidaartu raggii dumarkana way khusaysaa raggana waxay ukhusaysaa hadde waa rag iyaga bidaartii samaysanaya dumarkana waxay u ukhusaysaa hadde ninka bidaarta le iyagu ka baqaya cid kale kama baqeen hadda marka iyagu rabaa inuu timo u yeesho su-aasha hore ku saabsan guryaha iyo iibsadkooda runtii guryaha lagu iibsado ribada waa la ogyahay wixii ribaa ribo wixii haddii laysla waafaqo waa muxaram culimada qaar baa yiri culimo ah oo ragga mucaasiriinta ah waa haddii daruuro ama xaaja ay timaado waa la yeeli karaa laakiin culimada intooda badani way ku khilaafeen waxayna yihaahdeen wax daruuradaas ama xaajadaasi ma jirto oo riba loogu dhici karo oo riba loogu dhici karo marka waxaan umalaynayaa wadankiina iyo rag iftoodaa waa jiraan Eh, caalam alislaam iftaa alorobi ragga iftoodan waa dhici kartaa inay jiraan eh, laakiin arrinkaasu ma fududa yaa lagu eh, degdegin culimadiinana insha allahu tacaala kala tashada ama xaaladda commuunku ama dowladdu ay wax ku gadayso taas anigu sifadeeda ma aqaan bal culimadiina insha allahu tacaala kala tashada doctor cali iyo ragga lamidka ah iyagaa tafaasiisha si fiican insha allahu tacala idinka dharjinaya midan ku saabsan eh, timaha ma la beeri karaa ninku hadduu bidaar leeyahay turkiya ma la aadi karaa ama meel kaleba turkiya iyo meel kaleba haddii aad ka helayso wax dhiba male insha allahu tacaala say yihaahdeen culimadu inaad timaha ku beerto timahaagii inta meel laga soo qaado timo kale lagugu beero insha allahu tacaala haddii arrinkaas oo maaragtay xoogaa adigii islaantii sukin soo dhaweynayo wax dhiba ma laha insha allah ama gabdhaha shukaansanayso kuu soo dhaweynayo dhib ma leh insha allah wallahu aclam bismiha ma jooji bes insha allah eh, su-aasha anaa kagelay qaybta dumarka ka timid waan ah, kusoo gabagabayneynaa maadaama aan laba ragga siin xilli oo beled xaawaan la maraya insha allah waan soo gabagabayneyna waxaan leenahay insha allah gabadha waxay leedahay haddii qof zino sameeyo oo dumar ah oo wiil ula tunto kadibna uu ka toobad keeno iyadoo la qabin eh, wax toobada ma leedahay insha allah alxamdulilah eh, zina haddii ay ku dhacdo gabadhii ama ninkii iyaga oo aan guur u horumarin towbadu maxay noqonaysaa horta towbadu waa furan tahay alxamdu lilaahi ilaa qoraxdu ay kasoo baxdo qorax dhaca ama naftu ay kalxamaha timaado waxa weeye towbada ilaahay subxaana wa tacaala baabkeedu waa furan yahay in allaha yakfiru dunuuba jamiica marka horta waa kheyr hadduu ilaahay towbada waafajiyo dadkaas zinadu waa dembi aada u weyn aada u xun waana taynu haday yani aayadahenu akhriyeyna ka mid ahay walaa taqrabu zinaa inahu kana faaxishata wasaaa sabiila ilaahay wuxuu yihi ha u dhawaanina ha u dhawaanina madaxuu kusoo yani waxyaalaha xataa hordhac u noqon kara ilan horta gabadhii iyo ninkii haddaanay is arag ama meel ku wada kulmin oo ku keliyeysan seesina u dhacaysa ya ma hawada ka dhacaysa telefonka telefonkamas sameyna ya mise internetka laysu soo marina ma ma suurtagal maaha marka zino waxay dhacaysaa markii labadan ruux ay kulmaan oo meel isugu yimaadaan oo meel ku kala taas weeye marka haba taasaaba la diiday meel in lagu kulmo iska dhaaf zine eh zinada u arkeedu arrin weyn horta wiil iyo gabar ama nin iyo haa gabar yay meel ku wada kulmin aan maxram isu ahayn ama aan maaratay yay meel gaar ah labadoodu la keliyiisa meelaha maxaafishaayo ah suuqyada iyo kulli wada marayo taas wax dhib male qof walba dantiisa u marayo laakiin labadoodu inay ama hal gaari ama hal qol ama hal xafiis ama hal guri ama hal xataa elevatorka xataa hiiska hadday labadooda keliya ku noqdaan ha u gelin haweene keligeed banaanka istaag weligaa haweeney hala keliyeysa ilaa meel maxfala mooyaan haddii kale naftaada maogtid shaydaanku wuxuu ka ugaarsadaa markay laa maa khalaa rajulu bimraati nabi ala sl qaacido maa khalaa rajulu biimraati maa khalaa macnaa waxay isla kala yoodisteen wey labadooda keliya jooga meel kastaba ha joogaan maaha inay guri keliya intay isku soo xirteen ma meel gaar ah xataa xafiiska labadooda keliya ya marka walaa taqrabuu haas haba usoo dhawo seereedaa soo mar hordhaceedana ha samayn haddii kale iyada waad ku dhacaysaa marka waa arrin culus haddii laakiin qofkii ku dhacay ka toobad keeno toobadu way furan tahay ilaahayna toobada waa aqbala ilaahayna toobada ha waafajiyo marka gabadhii haddii ku dhacday xad bay leedahay ha is asturto haddii aan yani ilaahay subxana wa tacaala ka shifin ilaahay asturay iyaduna hays asturto ilaahayna ha uga toobad keento hadduu nin yahayna saas oo kaleeto ilaahayna subxaana watacala uga toobad keena ayaana loo noqon asbaabihiisana halaga fogaado wallahu tacala aclam sala allahu ala nabiyina mxamed wala ali sbiyat allah xifdiyo